بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وعن كب الله بأن آيات لباطا يصدح إلى آيات اللحدا يلبا سورة الشعراء نبي الله موسى عليه السلام fircoon u tag baa la yidhi oo markaa wuxuu fircoon ku jawaabay markuu nabi muuse u yimid alam nurabbika fiinaa waliida miyaanaan ku tarbeenin adigoo ilmo yara walabista fiinaa min cumrika siniina intaad jirtayna muddo miyaadan nala joogin wa facalta facalataka alatii facalta falkii aad samaysanayso kii la ogaan gaaladaad ka mid taho nicmada kuma shugridin wuxuu yidhi nabiyllaahi muuse facaltuhaa waan sameeyey sidaa idan waktigaa waana aniguna min adaaliina jaahiliintaa kamid ah garanayn xaalada fafartu minkum lama khiftukum marka idinka baqay waa idinka cararay fawaaba rabbi fawaaba li rabbi hukman rabbi hukm buu isiiya nabinimo wajcal min mursaliin xaaladu sidii hore ma taagnu yiri nabi muuse xaaladu sidii way ka duwan tahay nabi baan ahay buu kula hadlaya qala fir'aun marka wuxuu yiri jawaabtii fir'aun wuxuu yiri wama rabbul alamin bal alaminta rabbigeeda aad sheegayso alaminta rabbigooda aad sheegaysay waa maxay qaala wuxuu hi nabi ilaahi muuse rabu samaawaati samada rabbigeedii weye walardi ardada rabbigeedii weye wamaa baynahumaa inta udhaxaysa rabbigoodii weye in kuntum haddaad tihiin muuqiniina kuwa wax yaqiininaya haddaad tihiin anuu rabbiga isoo diray waa kaa fircoon lagama dhowraynin sidan oo kale inuu dhexaajood ka galo ee inuu wax dilay ahayd marka allah baa cabsi ku tuuray oo nebiylaahi muuse wuu ku dhicilayahay markuu nabi muuse yidhi rabulcaalamiin baa isoo diray balcaalamiinka iiga sheekee buui buu ka cabiray ma yaa laga cabiray maalayacqilkaa laga cabiraa waxa aad sheegaysa rabulcaalamiinkii muxuu yahay wuxuuna fircoon ka jawaabi karaynin oo ka doodi karayn buu ugu jawaabo samada iyo ardada rabbigii lahaa wey inta udhaxaysa rabbigii lahaa wey haddaad dee wax garanaysaa kama jawaabi karo fircoon qaala fircoon wuxuu yidhi wamaa rabulcaalamiina caalamiinta rabbigeedu waa maxay qaala nabi muuse wuxuu yihi rabusamaawaati huwa rabulcaalamiinku rabusamaawaati samada samooyinka rabbigoodii wey iyo alarda ardada imaa baynamaa inta udhaxaysa in kuntum haddaad tihiin muuqiniina kuwa wax yaqiinin haddaad tihiin waxay idinka dhaadhacayaan xaaladu waa sidaa qaala wuxuu ku yidhi fircoon doodii dee kama doodi karo rabusamaawaat waalardi liman xawlahu dadkii hareerihiisa wuxuu alaa tastamcuun miydaan ninkan dhegeysanayno idaan maqlayn buu ku yidhi fircoon kama doodi kar rabu samaawaati waalardi awal buu kusoo yidhi maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaahn aniga idiinma ogi markaa rabu samaawaat waalardi dee kama murmi karo qaala fircoon wuxuu ku yidhi liman xawlahu dadkii hareerihiisa joogay alaa tastamicuuna war miyaydaan dhegeysanayn ninkan wuxuu ku hadlay qaala haddana muuse mar kale wa rabbu aabaa'ikum aabbayowgii rabbigoodii weye alla weliina ee hore tanna kama jawaabi karo wuxuu u sheegayaa war fircoon hadda waa nin inala jooge aabbayowgiini hore ee baaba-ay kii uu rabbiga ahaa weye buu leeyahay marka fircoon ma dhihi karo kuwaa hore anaa rabbi ahaa ma dhihi karo fircoon abadan nabiyulaahi muuse wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi rabbikum rabbigiin wa rabbu aabaa'ikum aabbayowgiin rabbigoodii weeye rabbigaan meel kale u boodayo ina rasuulakum rasuulkiina alladii rasuulkii ursila ilaykum idiin soo diray lamajnuunu waalan yahuud markuu rabbi aan aniga sheegayo oo ilaah aan aniga sheegayo jawaani waalan buud qoladan ku qoladana badawahu ku caqli caqligooda uu xumidiisa la yaaban yahay xaaladu meeshay maraysa way iska cadahay marka rasuulakum buu rasuulakum rasuulkeenna ma dhihin rasuulkiina buu se wuu iska duwayaa ani rasuuli ma ah qaala fircoon wuxuu ihi ina rasuulakum rasuulkiina alladii rasuulkii ursila ilaykum laydin soo diray lamajnuun waabuu waalan yahay buui qaala haddana wuxuu yidhi nabiyulaahi muusa rabulmashriqi wey anuu rabbigaan sheegayahay rabulmashriqi xagga bariga rabbiga u rabbi a wey walmaqribi xagga galbeedka iwaa baynahumaa inta udhaxaysa in kuntum tacqiluun haddaa wax garanaysaan hadday wax idinka dhaadhacayaan anuu waa rabbiga marka waxay ka dhigan tahay de haddaad aduu rabbi tahay sidaa cagsigeeda la imo qoraxdu meeshay ka soo baxdo meel aanay ka soo saar meesha u dhacdo meel aan hayna u sidfi haddaad adu wax tahay ood aada wax garanayso wey waxma ma garanaysin qaala wuxuu yihi nabiyullaahi muuse anuu rabbigaan sheegayahay rabulmashriqi xagga qorax ka soo baxa iyo xidigow ka soo baxaan rabbigoodii wey waa allah ku tasarufa walmaqribi xagga galbeedka ee qoraxu dhaca wamaa baynahumaa inta udhaxaysa in kuntum hadaatihiin tacqiluuna ku wax garan qaala ninka baadilkaa ah waxaa lagu yaqaana markii laga gar maxoog isticmaala xoog baadilkaasa lagu yaqaana qaal wuxuu leyi takata haddaad muusow yeelato ilaahan ilaah kayrii aniga aan ahayn laajcalanaka waxaan kaa yeeli min almasjuuniina kuwa la xidhay baan kaa yeeli xabsigaan ku geyn xabsiga fircoonna xabsi dhib badan weeye oo ruuxii galaay aan dib dambe rajo looga qabin wey wale xabsigaad ogeyd baan ku gelin buy haddaad rabbi aan sheegato asaba haddaad sheegato dadka elu baadilka oo dhan sidaas aho markii laga garraro iyo qaala fircoon wuxuu hi lain ittakhadta haddaad yeelato ilaahan ilaaho kayrkii aniga kayrkay ah ilaahan haddaad yeelato kayrii aniga kayrkay ah laajcalanaka waxaan kaa yeelmelo masuuliina kuwa la xidhay qaala wuxuu yidhi hadal dabacsan buu kula hadlay mumuso oo miyaada xidhi awalow jiituka xataa haddaan kuula imaado bishayn shayn mubiinin oo cad haddaan kuula ima xataa miyaada xidhi shay cad haddaan kuula imaado oo caqligala xataa ma iskaka hadalkii wuu dabciyey nabiyulaahi muuse qaala nabi muuse wuxuu yidhi ataxbisunii miyaadi xabaasi walow ji'tuka xataa haddaan kuula imaado bishayin shay mubiinin oo cadoo waadixa fircoon wuxuu yidhi marka soo dabcayde ma sii adkaysan karo hiibad baa alla saaray nabiyllaahi muusa qaalu faati la kaali bihi shayga cadeed sheegi in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runti sheegi haddaad tahay bal la kaali tuuray muuse casaahu ushiisii buu tuuray faidahiya waa bayado sucbaanun masa mubiinun oo cad oo masnimadiisu caddahay oo nina shaki ku jirin oo afkii iyo noocii oo dhana ah. wanazaca wuu ka soo saaray yadahu gacantiisa jeebkuu ka soo saaray halkanuu ka soo saaray faidahiya waa bayado baydaa oo cad oo iftiimasa linaadinayna kuwa eegaya oo yani bikayri suin wey baydaa min hayri suin baras ma aha waa iftiin labadan mucjizana nabiylahi muuse markuu siinay soo socday duuri siina kusoo dababar qaatay oo usha iyo gacantaba lagu soo tababaray ka argagixi maayo markaa nabiylahi muuse wuu garanaya inay mucjizadihi bugada awal baa lasoo tababaray markuu nabiylahi muuse yidhi war haddaan wax cad kuula imaada ka waran yii baldeekeen waxaad sheegayso ushiibu saa u tuuray mas bayba noqotay gebigeediiba aan ina shaki ku jirin masnimadiisa gacantiina jeebku ka soo saaray wayba iftiimaysaa wabay leedahay barasna ma aha fircoon waxaasaa lasoo hordhigay waxaa laleeyahay qisooyinka aduu qisadii aada uma xoog badne markii labadaa mucjisa lasoo hordhigay iyuu kaadidii ceshan kari waayey waa iska qiso taas ah wax sugan ma aha qaala wuxuu yidhi fircoon faati la kaale bihi waxaa aad sheegaysaa keenay kunta haddaa tahay minasadiiina ku runtu sheegi faalqaa wuu tuuray muuse casaahu ushiisii buu tuuray uu kusoo tababartay faidaa wiyadoo hiya iyadu sucbaanu masa mubiinun cado waadixa yani masnimadiisa aan shaki ku jirin wanazaca wuu kasoo siibay yadow gacantiisa min aljaybi halkan uu kasoo bixiyey faidaa hiya waa iyadoo baydaa iftiimayso walacwalacle linaadirin ruuxii dee arkaya fircoon marka muxuu samaynay qaala wuxuu ku yidhi lilmalai jamaacadii xowlu hareerihiisa ahayd ina haadaa kan hota la saaxirun waa saaxib buuri caliimun oo aqoon-yahana yuriidu wuxuu doonayaa an yukhrijakum inuu idinka saaro min ardikum dhulkiina isagu idinka furto bisixrihi sixirkiisa idinkaga furto famaadaa ta'muruuna maxaad amraysaa fircoon hadda dad la jasanaya ka war ninkii la ogaa heerkuu taagnaa war maxaad ileedihin bal ila taliya fircoon leh heerkaasuu taagan yahay wuxuu yidhi fircoon dadkiisii caqliga wuxuuna rabaa dhulkan inuu idinka fuso idinka qaato bal tala keena buu ku yidhi fircoon baa yidhi qaala wuxuu ku yihi fircoon lilmalai jamaacadii xawlahu hareerihiisa ahayd ina haadaakani horta la saaxirun waa saaxir caliimun aqoon-yahan yuriidu wuxuu rabaa an yukhrijakum inuu idinka saaro min ardikum dhulkiina masara bisixrihi idinkaga saaro famaadaa sheegay baa ta'muruuna amraysaan maxay idinla tahay qaaluu waxay dhh arjih dibdhig xaaladiisii waa khaa walaalkii wabcasuu dig fi lmadaa'ini magaalooyinka xaashiriina kuwa soo ururiya saaxiriinta yatuuka waxay kuula iman bikulli saxaarin sixir badana kulligii caliiman oo aqoon-yahana sixir sixir wax yaqaano oo dhan fa jumca saxaratu saaxiriintii baa la soo ururiyey limiqaati yowmin maalin waktigeed macluumin la yaqaano waa kay maalintii ahayd mawcidukum yowmu ziina waan yuxshara naasu duxan warkii barqinoo dadkao dhan taladii waxay ku dhiibeen qoladuu la tashaday fircoon isagii walaalka xaaladooda dib u dhig hadda waxba ka qaban kari mayside saaxiriin doon isagoo kale ahoo aynu sixirka sixir ka horgeyna qaalu wuxuu arjih arjihi dibdhig iyo waakhaa walaalka xaaladooda dibdhig wabcas u dir filmadaa'ini magaalooyinka caashiriina kuwa soo shiriya yatuuka kuula yimaadaan bikulli saxaarin sixir badana kulliga caliimin oo aqoon-yahana fa jumica saxaratu saaxiriintii waa la soo ururiyey limiqaati yowmin maalin waktigeed macluumin la yaqaano saaxiriintaas waxay qolyad yihiin toban bay ahaayeen saddex toban kun labaiyo toban kun saddex toban kun afar toban kun in badan bay ahayn kasoo qaad in badan bay ahaayeen kasoo qaad intay dooni ba ahaadaan afar nin baa hogaaminaysay saaxiriinta waqiila waxaa lagu yidhi linaasi dadkii halantum mutabcuuna war ma soo ururaysaan soo ururay ka dhigan tahay waxa sidaa islihi waa qoladii fircoon askartiisay dadkiisii wey markii saaxiriintii wixii la keenay bay dhaheen war meesha dee ina keena tagne meesha lagu ballamay aan tagna ina keena qiila waxaa la yidhi qaarkood qaarkii kale ku yidhi linaasi dadkii waxaa lagu yidhi haluntu mujtamacuuna ma soo kulmaysaan lacalanaa waxaan u dhownahay natabcu saxarata saxarada in raanraacno in kaanuu hadday noqdaan hum yagu alqaalibiina kuwa qaalibiinta hadday noqdaan war meesha miyaynaan tegeyn saaxiriintanu haday ninkan ka qaalib noqdaan iyaganu raacino iyaga xaqii ku taagana bay yidhaahdeen halantum mustabicuun ma soo kulmaysaan lacallana waxaan u dhownahay natabicu saxarata saaxiriinta inaan raacno in kaanu haday ahaadaan hum iyagu alqaalibiina kuwa xoog roonaad hadday ahaadaano sixirkoodu sixirka nabi muuse ka badiyo iyaganu de raaci danbaa inugu qabatay falamaa jaaa saxaratu saaxiriintii markay yimaadeen qaalu waxay ku fircoon fircoon waxay ku yidhaahdeen ayna lanaa ma noo sugnaaday laajran ujro ma leenahay in kunaa haddaanu nahay naxnu anagu alqaalibiina kuwa adkaada haddaanu nahay ujro ma leenahay qaal wuxuu nacam ha waynakum idinku idan waktigaa lamila muqarabiin kuwa la dhawey baarlamaankaaba idinku darimuun ba meeshay ka maraysa wey ujro ma leedahay weer haddaanu adkaano intaad ujro leedihiin baa weliba idin dalcasiin buur oo kuwa ila fadhiya aada noqonaysaan yuu ku yidhi ninkii fircoon ahaa meel xunbay ka qaaluu lifircoon waxay ku yidhaaheen a ina lanaa ma noo sugnaaday laajran kharash ma noo sugnaaday in kunaa haddaanu anagu nahay naxnu anagu alqaalibiina kuwa qaalib noqday qaala wuxuu yihi nacam haa wainakum weliba idinku idan waktigaa la min almuqarabiina kuwa la dhoweeyaatiino majliskaad imanaysaan qaala lahu muusa muuse wuxuu ku yidhi alquu tuura maa shayga antum idinku mulquuna aad tuuraysaan fa alqow way tuureen xibaalahum xadhkahoodii wa cisiyahum ulahoodii wa qaaluu waxay bicizdati fircawna fircoon cizigiisaanu inna anagu lanaxnu aalibuuna kuwa adag baan waleenahay waxay wataan meeshu waa meel waa qorax wey meeshu waa meel dixaho banaan wey mid waliba wuxuu wataa ul iyo xadig zibi wax layidhaha la mariyey dahab dhaldhalaali baa la mariyey qoraxdu markay qabato dadkiina ay dul tuban yihiin inay dhaqdhaqaaqi baa la moodi waa indhasaraxaado wax dhaqdhaqaaqo saa u dhaqdhaqaaqi baa la moodi wixii bay dhulka soo wada dhigan mid waliba hal ul iyo wuxuu wataa iyo hal xadhiga falamaa jaa saxaratu saaxiriintii markay yimaadeen qaaluu lifircawna fircaan waxay ku yidhaahdeen a ina lanaa ma noo sugnaaday laajran in kunaa haddaan naha naxnu anagu alqaalibiina qaal wuxu nacam ha waynakum weliba waadalacsiino idan waktigaa lamina almuqarabiina qaala wuxuu ku yidhi lahum iyaga muusa meeshan waa ku horreeyo muuse ma adigaa tuuri mase annagaa tuura markaasuu muuse ku yidhi idinku tuura de idinku yidhi qaala lahu muusa wuxuu ku yidhi alquu tuura maa shayga antum idinku mulquuna aad tuuraysaan faalqow way tuureen xibaalahum xadhkahoodii wa cisiyahum ulahoodii wa qaluu waxay dheen bicizzati fircawn fircoon sharaftiisaanu barakaysanayno ku dhaadhanoo ku tawasulaynaay inaa anagu la naxnu anagu alqaalibuuna kuwa adag baan nahay wixii ay meesha soo dhigeen bay farihiisii la yaabeen waa hal nina wuxuu haystaa ul buu haystaa gacantiisuna way caddaanaysaa waa nin keliya haaruun ag taagan iyaguna boqolaal sidaa usoo daadiyeen wada wacwaclayn bay soo daadeen fa wuu tuuray muusa muuse casaahu ushiisii buu tuuray fa idaa waabahi iyadoo isla markiiba hiya iyadu talqafu gurubsanaysa maa yaafikuuna waxay been abuurteen ilan sixirkan waa been abuur waxay soo been abuurteen isku soo dhoodhabeen saasay u gurubsanaysaa mas af labay noqotay oo sidaa u qaaday kulli wada liqay wixii o dhan iyagoo indhahoodu shan yihiin bay kulli wixii o dhan wada liqday meelay geysayna lama ogaa kulli way wada liqday waxaasaa fircoon ku dhacay fa alqaa tuuray muusa muuse casaahu ushiisii buu tuuray faidaa waaba iyadoo ushii hiya iyadu talqafu gurubsanaysa maa yaafikuuna waxay been abuurteenoo beenta ahaa fauliya saxaratu saaxiriintii waa la riday saajidiin iyagoo sujuudsa waa la ridayo wax ayna iyagu garanaynb way ilaahay xaqiibuu fahamsiiye wy markay meesha yimaadeen waxay ahayd saaxiriin saacadii gudaheedii bay awliye alla noqdeen saaxiriintii ilaah qudradiisa waa meesha la yidhaahdo cilmigu kama daro walow cilmu sixirba ha ahaade nimankanu cilmiga ay yaqiineen bay waxaan inuuna sixir ahayn ku garteen faunqiya saxaratu saaxiriintii waa la riday macnaa way dhaceen saajidiin iyagoo sujuudsan qaaluu waxay dhaheen aamanaa waan rumaynay birabbilcaalamiina caalamiinta rabbigeedii baan rumaynay rabbi muusa muuse rabbigiisii wahaaruna haddayna rabbi muuse iyo haaruuna ku darin fircoon waxaa suuragala inuu ku fasiro rabulcaalamiinku waa aniga inuu ku fasira suuragala fircoon marka rabbi muuse wahaaruna bay si fircoon una meesha una wax uga helin qaaluu waxay dhahe aamanaa waan rumaynay birabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigeedii baan rumaynay rabbi muusa wahaaruuna qaala fircoon wuu soo booday wuxuu yidhi aamantu ma rumayseen lahu muuse qabla an aadana anoon idin idinin yani idankayga ka hor lakum idinkaan idinin inaad iga idin qaadataan bay ahayd waan idinin lahay lakabiirukum odaygiini wey alladii odayga callamakum idin baray asixra sixirka idin baray falisuufa taclamuudu waan ogaan doontaa waxaan idinku low qadacana waan googoyn aydiyakum gacmihiina iyo arjulakum lugihiina min khilaafin isdababad baan u goyn isdabamar walla usallibanakum waan idin deldeli ajmaciina dhammaantiin salbigu waxaa weeye ruuxa intaa geed sidaa loo dul saaro intuu geed saa u dul saaro saa loo jiifiyo yaa gacmihiisaiyo lugihiisa qodoba lagu dhadhajin wayo qodobaa lagu dhajin saas u wahan yahay u wahan yahay dawladdii ree reer bani alcabaas yaa dadka deldeli jirtay dadka inta badan dadkay deldeli jireen dadka bidcada ah inta badan daldali jireen wuxuu yidhi fircoon ma anoon idin idnin baad rumayseen macnaha in taladu faraha ugu jibto in inaad iga idan qaadataan bay ahayde inaad degdegtaan ma ahayn waxaan ogaaday buu leeyahay inuu saaxiibkii ugu weynaa idin baray uu yahay waad ogaan doontaan waxaa idinku sameeyey oo maxay waxaasi gacmaha iyo lugahan isaba marugoyn waan idin daldali saasaa idin daldali axad dadkoo dhani way og inay beenti tahay fircoono waktigaa ka ismaba aragba saaxiriinta iyo nabi muuse waktigaa ka hor ismaba aragba ismaba aqoonba marka horeba qaala wuxuu ihi fircoon aamantu ma rumayseen lahu muuse qabla an aadana intaan idnay ka hor lakum idinka idnay inahu fircoon lakabiirikum odaygiinin wey aladii kabiirkii callamakum sixra sixirka idin baray falasawfa taclamuuna walle mar dambaad ogaan doontaa waxaa idinku dhabto low qadacana waa jarjari aydiyakum gacmihiina iyo waarjulakum ligihiina min khilaafin isdabamar baan u jarjari walusalibanakum waan idin deldeli ajmaciina dhammaantiin qaaluu waxay yidhaahdeen laa dayra dhib male inaa anagu ilaa rabbinaa rabbigayaan munqalbuuna u gadoonay bu inaa anagu nadmacu waxaan rajaynaynaa an yakfira lanaa rabbunaa rabbigayo inuu noo dhaafo khadaayaanaa gafaftayada muxuu noogu dhaafay bi-an kunaa inaanu nahay sababteeda awalmuminiina muminiintii ugu horreysay nabi muuse iyo mucjizadiisi kuwii ugu horreeyey mar haddaan anagu nahay allaan rajo ka qabnaa inuu naga dhaafo laa dayra faqdi maanta qaadin inamaa taqdi hadi lxayaati dunya bay waxaad xukumi xukum wax dhiba anaga ah nama hayso anagu allah baanu ku xidhannahay bay yidhahdeen qaalu wuxu laa dayra dhib ma jiro dhib ma jiro inaa anagu ilaa rabbinaa rabbiga iyo xaggiisaan munqalbiinu u gadoomayna allah baan raacaynaa inaa anagu nadmacu waxaan rajaynayna oo damac nagaga jira an yakfira lanaa rabbunaa rabbigayo inuu noo dhaafo khadaayaana gafaftayada iyo wixii aad nagu qasabtay muxuu alla noogu dhaafay an kunaa bian kunaa inaanu nahay sababteed awalmuminiina muminiintii kuwii ugu horeeyey yani muuse kuwii ugu horumeeyey mucjizadiisa xaaladu markay halkaa marayso waxa weye muddo dheer baa dee lagu soo jiro dacwadu soo jirtay tobanaan sano iyo dacwadu soo socotay marka qisadii waa la soo gaabiyey suurat lacraaf iyo suuratu dah iyo suurada qisada ugu balaanan waa la soo gaabiyey qinadii markay wax walba laisla soo maray yaa nabi muuse marka amar la siinaya waxaynaa waxaanu waxyoonay ilaa muusa muuse an asri guuri guuro geli bicibaadii adoomahayga inakum idinka mutabacuuna waa lidin soo raaciye fa arsala wuu diray fircoonu fircoon filmadaayini magaalooyinka xaasiriina kuwo cololkoo dhan soo ururiya oo muxuu yidhi ina haaulaai kuwaasi la shidlimatun koox yar weeye qaliilowna oo yar wainahum iyaguna lanaa anaga laqaaiduna waynaga cadhaysiiyeen buui wainaa anaguna la jamiicun dhammaan xaadirun waaba ka digtoon awal baan ku talagallo hubka iyagii wax walba waan wadana nabiyulaahi muuse waxaa loo waxyooday reerka habeenguuri marka waxaa laleeyahay xulli badan bay ka soo urursadeen oo aroosii waxmaan leen habeeniye ka soo urursadeen markaa way baxeen habeennimay baxeen iyagu habeennimay baxeen fircoonna waxay soo bixi doonaan habeenkii baa yar madoobaaday baa laleeyahay markii waagu baryey yay isu yimaadeen o soo baxeen adu qisadu dee way dheereen waxaynaa waxaan u waxyoonay muusa muuse an asri guuro geli bicibaadii addoommahayga inakum idinku mutabacuuna waa soo raaci doonaa fa arsala wuu diray fircoon fircoon filmadaayini magaalooyinka xaashiriina kuwa soo ururiya colkiide boqolaal kun oo ciidana yay soo ururiyeen oo fardahoodii wata iyo wax walba wata muxuu hi fircoon ina haaulaai kuwaas baxay la shirdimatun koox weeye qaliiluuna oo yar waynahum iyaguna lanaa anaga laqaa'iduuna waynaga cadhaysiiyeen bu inay wax gacanta ugu jiraan bay la tahay waynaa anaguna la jamiicun dhammaan xaadiruuna waama ka digtoonahay buui awal baan ku talagashanay fa akhrajnaahu sababkii uu kaga baxay isaga fircoon baa samey sababkii uu magaaladii iyo barwaaqadii kaga baxay oo xagga halaagiisa u baxay isagaa abaabulay faakhrajnaahum waanu ka saaray reer fircoon min jannaatin beero iyo wacuyuunin laago iyo kunuusin xoolo kayda iyo maqaamin guri kariimin oo wanaagsan baanu ka saaray kadalika alamru kadalika xaaladu waa sidaa waurasnaahaa ardadiina waxaan dhaxalsiinay bani israaiil reer bani israiil baan dhaxalsiinay masalada sharax bay u baahan tahay ninkii fircoon ahaa wixii barwaaquu ku jira waa todoba ilo oo yaryar baa ka muuqda ka muuqda badda ay u soo baxayaan waa badan baxru qursum wey badda ay ku halaagsami doonaan waa badan casiif ee agteenna allah wuxuu leeyay fa akhrajnaahum waan ka saarnay fircoon iyo dadkiisii min janaatin beero iyo wacuyuunin laago iyo wa maalkayda iyo wa guri kariimin oo wanaagsan kadalika alamru kadalika xaaladdu saasay ahayd wawarasnaaha waan dhaxalsiina bani israa'iil ree banu israiil waa la dhexsiiyey macnaheedu waxaa weeye shaam markay yimaadeen oo ardu falastiin yimaadeen masarna iyaga maamulkeeda lahaa masartii ay ka soo baqdeen reer qibdigu ka baaba-een maamulkooda reer banu israiil baa lahaa masarna ilan in yarunbaa udhaxayso sinay baa udhaxayse waxoo dhan ba sinay baa udhaxayse marka waa dhaxalsiinay waa sidaa macnaheedu sidaasaa laisku waafaqsan yahay waurasnaha waan dhaxalsiinay reer banu israiil dhulkii masar ahaa yaan dhaxalsiinay reer banu israiil faatbacuuh fircoon iyo dadkiisii way raaceen reer banu israiil mushriqiina waa berigi markay qorax soo baxday atbacumta waxaa laga wada wayse soo gaadheen wey wayse soo gaadheen hadda af soomaaliga way raaceen markale way ka daba tageen bay noqon meesha waxaa looga jeeda waa berigii bay isku soo baxeen wey fa atbacuuhum way ka soo daba yimaadeenoo way soo gaadheen mushriqiina waa berigii markay qoraxu soo baxday falamaa tara aljamcaani labadii jamc markay is qaala waxay idhi asxaabu muusa muuse asxaabtiisii inaa anaga lamudrakuuna waana la soo gaadhay de waxaa yuushac binu nuun ilan haaruunna meel buu dad kaga jiraa yuushacna meel buu kaga jiraa muusena xaggee lagu amray aniga halkan ubaa la amray bur nabi muuse xaggee lagu amray waa kuwa dadki wayna soo gaadhay badii waa hortooda cadowgiina waa kan intaynu soo jiraa iskamana difaaci karaa xaggee lagu amray ani halkan ubaa la amray bur meel kale lama amray falamaa tara aljamcaani labadii jamc markay is arkeen qaala waxay dhheen asxaabu muusa muuse asxaabtiisii inaa anaga lamudrakuuna waana lasoo haleela waa kuwan colkii qaala nabi muuse wuxuu yidhi kalla maya wax colahoo inoo imani ma jiro ina macii aniga macayga waxaa rabay rabbiga basaya diini wuu igu hanuunin doona meesha aan mari doono iyo meeshanu ka tallaabi doono allah wuu hanuunin doona wax dhibaatii ma jiraan qaala muuse wuxuu yidhi kalla may wax dhibahoo jiraa ma jiro ina macii aniga macayga waxaa rabbi sayahdiini wuu meeshaan mari lahayn ku badbaadi lahayn allah baa yaa i hanuunin wey allah subxana